bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wa huwa bnu hishaami alansaariyu الnaxwiyu wاlmuhanى kaالzaydani fayurfacu bاlأlifi wa jamcu اlmudakari الsaalimu kaالzayduuna fayurfacu bاlwaawi wa yujaraani wa yunsabaani bاlyaa Eh, inta waxaan ku dhex jirnaa musanifka eh, anwaacu alicraab markuu ka soo hadlay oo afar u qeybiyey eh, wuxuu sheegay ana kula marfuucin yurfacu bidama wa ana kula mansuubin yunsabu bilfatxa wa ana kula majruurin yujaru bilkasra wa ana kula majzuumin yujzan bisukuun marka afartaas wixii xaraka la ecraabay oo dhan kama uusan soo hadlin liannahu maba loo baahna buu ku leeyahay mathalan hadda isim mufrad oo kale ah lagama hadlin ilaa inuu maalayinsarif noqdo maahine jamcu taksiir lagama hadlin ilaa maalayinsarif inuu noqdo maahin liannahu xarakaadaa la ecraabaya asalkiiay soo galeen inta wuxuu hadalka gaar uga dhigay ee eh, asmaada ama afcaasha in xaraka la craaba ka baxday yuu gooni uga hadlay wixii xaraka la craabay asal waa uma baahna in laga hadla buu leeyahay marka hadda inta wuxuu kaga hadlayaa ila alasmaaء asita wاlmuthana macnihi saasay ka dhigan tahay ana kula marfuuci yurfacu bdama ila alasmaaء asita wاlmuthana wa ila اlmuthana muthanihi mooye kazaydaani weeyaan kaaftaas hadda waa kaaf oo xaraf jar ah waxay jaraysaa zaydaan ma ahane majruur maxduuf a ah waay kazaydaani ka qowlika azaydaani qaaimaani azaydaani aad ku tiri marka wa ilaa waxaa la dhihi lahay wlmuthana waa kazaydayni a la dhihi lahay kaafta haddii la camal siiyo min xuruufi اljari waa zaydaynka waa ay ku jari lahayd laakiin waxay daliil u tahay anaha jaara لmajruuri maxduuf macruufi btaqdiir wahwa qowluka ka qowlika azaydani marka muthanihi fayurfacu biاlalifi marka fayurfacu biاlalif meeshii la rabay fayurfacu bidama la rabay yaa lagu leeyahay dama laguma godee alif baa lagu godaa wa ilaa wاljamcu اlmudakari الsaalimi ama wاljamca اlmudakari الsaalimi waa kordhigi kartaa ila alasmaaء sita haddii lagu idaafe oo lagu cadfo asmaaء sita way kordhigneed fayurfacu bidamati ila alasmaaء sita wاlmuthana wa ila اlmuthana wa jamca اlmudakari wa ila jamca اlmudakari mudakarka jamciisa waxaan ahayn asaalima ee nabadgalay kazayduuna ka qowlika azayduuna aad tiri weeyaan oo fa yurfacu waa la godaa jamcu mudakari saalimkii bilwaawi baa lagu godaa wa yujaraani tahniyadii iyo jamcu mudakari saalim waa la hoos dhigaa wa yunsabaani waana la nasbiyaa bilyaai labadan waxaa keenay inuu hal baab ku kulmiyo suuradana way iska shabahaan icraabtana fii axwaalina bay wadaagsadaan oo ana jamca almudakari saalim iyo tathniya kulu minhumaa yunsabu bilyaai wa yujaru bilyaa meeshaasaa keentay markaan in labada laba isimba ha kala ahaadaan meel in lagu kulmiyo markaasuu iri wakilaa wakiltaa wa ilaa kilaa wakiltaa mooye kulu marfuucin yurfacu bidama ilaa kilaa wakiltaa oo maca damiiri damiir ou la jiro oo kilaahumaa iyo kiltaahumaa la yidhaahdo kalmuthana ama waxaad dhihi kartaa wa kilaa iyo wa maca damiiri xaal u ay damiir wataan kalmuthanaa bay la mid yihiin saas mubtadihi ka dhigkaas kan hore kilaa iyo kiltaa mubtadigi khabarkiina kalmuthana wakadaa waxaa lamid e eh, kilaa iyo kiltaadii ithnaani wathnataani waa lamid muطlaqan yani damiir laguma qeydayo ayga ithnaahumaa iyo itnaataahumaa lama dhahay shardi uma ah wa in rukiba haba laysa saaro wax kale hala dul saaro oo ithnaani iyo ithnataani min mulxaqaati اlmuthana biduuni shardin wa kilaa i kiltaa min mulxaqaati اlmuthana lakin bishardi idaafatihima ila damiir intaas ay kala duwan yihin ayib wa uluu iyo wa cishruuna iyo wa akhawaatuhu cishruun akhawaatkeeda maxaa wa halaaثuuna arbacuuna khamsuuna situuna sabcuuna waa iyo wa caalamuuna iyo wa ahluuna iyo wa waabiluuna iyo wa araduuna iyo wa sinuuna iyo wa baabuhu iyo wa banuuna wa ciliyuuna iyo wa shibhu wixii shabah kaljamci bay lamid yihiin yacni laga soo bilaabo wa ulu ilaa qowlihi wa shibhu waxa weeyaan waa mubtada iyo macطuufaatkiisa khabarkana kaljamci wa macnaha wuxuu raba musanifka inuu yidhaahdo jamcu اlmudakari saalim ida tawafarat fiihi shuruud fainahu yurfacu bilwaawi wa yunsab wa yujaru bilyaa wa yulxaqu biاljamci اlmudakari saalimi ashyaa kathiira jida min beyniha ulu wma dukira bacdahu wma ashbaha hadihi alashyaa ayada jamci bay ay icraabta kala mid tahay xaqiiqadan jamcu mudakari saalim ma aha liikhtilaali shardi min shuruudi jamci mudakari saalim shuruudiyaa laga waayey marka iyadoo faahfaahsanaa kuu imaanayso marka aan muhanada ka bilowna sharax hadda intaas matni weeyaan albaab الthaani wاlbaab الthalith baabka oo labaad iyo baabka saddexaad oo mima kharaja can اlasli asalkii ka baxay kamid eh almuthanaa weeyaan kazaydaniya mithaalkeedii tahay iyo wاlcumaraani labadii cumar cumar iyo cumar iyo wa jamci اlmudakari wa jamcu اlmudakari dhe albaab الthaani wاlbaab الthani almuthanaa weeyaan wa jamcu lmudakari mudakarka jamciisa weeyaan asaalimu nabadgala kazayduuna wاlcumaruuna intaas hada waa sharax laakiin matnigiyay u dhadhowdahay ama almuthana ka bilow markaan muthanihi fa inahu yurfacu bilalifi baa lagu godaa niyaabatan can idama markaan muthanihi buu sharaxa gooni u soo qaatay muthana alifaa lagu godaa wa yujaru wa yunsabu muthanihi waa la hoos dhigaa waana la kor dhigaa bilyaai niyaabatan can ilkasrati walfatx ayib taquulu waxaad leedahay jaaanii waxaa iyimiday azaydaani marka azaydaani faacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi dama meeshaad ka dhihi lahayd wa calaamatu rafcihi alif niyaabatan can damaad leedahay liannahu leesh liannahu muthana maxaa alif loogu goday oo dama loogu godi waayo liannahu muthanan wa nuunu ciwadun can tanwiini fi lismi mufradi wa ra-aytu zaydayni wa marartu bizaydayni icraabteeda waadix waa mansuub bilyaa niyaabata can اfatxa liannahu muthana majruur bilyaa niyaabata can اlkasra liannahu muthana wa xamaluu calayhi waxay dul saareen muthanihi fi dalika arbacata alfaad intaanan intaas gaarin muthanaha waxa weeyaan tacriifkiisa waxaa la yihahdaa maa dala calى اthnayni aw ithnatayni bziyaadatin fi aakhirihi wa hiya alif wanuun fi xaalati rafci walyaau wanuunu fi xaalatay annasbi waljari saalixu litajriidi wa cadfu milihi calayh tacriifka muhanaha intaas weeyaan shayga horta waa inuu laba ku tusiyo oo rag ah ama laba dumar ah marka laba rag lagu leeyahay hadaa tiraa farasaani laba oo rag ah lagu tirinay beytaani hadaa tiraa laba rag ah lagu tirinay haddaa tiraa ra'saani laba magaco yani ma aha in bani aadan keligeed loola jeedo hadda tathniya ha noqoto laba xayawaan laba shay magaciisa kursiyaani haddaa tiraahda laba magaco haddaa tiraa qatiifataani laba magaco oo muanath a waay caynaani haddaa tiraahda laba tathniya a beytaani wahaakada inaad sidaa u fahamtid alraba tathniyada un khaalidaani iyo caliyaani keli ay kaa noqonin marka maa dala calى اثnaini laba rag waxay ku tusi aw ithnatayni biziyaadatin kugu tusiya fii aakhirihi shay waxaa jira laba ku tusinaya laakiin aanan ku tusinayn ziyaadan aan wadanin hadda haddii zawj iyo shafci haddaa layihahdo shafci tiro oo siman waayo shafci ma noqoto ilaa laba tiro laba tiro oo isla siman marka eh, hadda mathalan labo afar lix sideed toban shafciyaa la yihahda thnii way ku tusinayan oo laba simanay ku tusinayan laakiin alif iyo nuun aakhirka kagama jirto ama ya iyo nuun marka te waxaa la rabaa shayga laba inuu ku tusiyo ziyaadana aakhirka ou ku wato ou alif iyo nuun ama ya iyo nuun ou gadaal ku wato ayib saalixun litajriidi in la kala jari karana waa la rabaa hadda fiiri haddaan idhaahdo khaalidaani haddaan iraahdo waa kala jari karaa jaanii khaalidaani haddaan jaanii khaalidun wa khaalidun ay noqona waa la kala jari karaa marka waxaa ku baxay wixii tathniya ku tusinayo oo aan kala jarmaynin lama dhahayo tathniya laakiin mulxaq baa laleeyahay sida kilaa oo kale haddaa tiraahda jaanii kilaahumaa kilaahumaa labadoodii tathniya way ku tusinay laakiin lakalama jari karo lama dhihi karo jaani kilun wa kilun ma jirto kiltaahumaana waa lamid sidaas oo kale haadaani ithnaani haddaa tirahdid ithnaani labay ku tusinay ziyaadadina aakhirka way ku wadataa oo alif iyo nuun way ku wataa ayib marka waxaa laleeyahay muhanan haddana xaqiiqa ama leesh lianna ithnaani wathnataani kala jarmi maayaan oo mufrad ma laha oo lama dhihi karo jaaanii ithnun iyo ithnatun lama maqlin maadaama mufrad ayna lahayn oo saalix litajriid uusan ahayn muthana xaqiiqi ma ahane mulxaq bilmuthanaa baa laleeyahay ayib wa cadfu mithlihi calayh waxaa la rabaa baa laleeyahay shayga markuu tathniyo noqdo markii lakala jaro labada lakala jaro laba isku mid ah lafdiga iyo macnaha in iskaga mid noqdaana la rabaa oo hadaa tiraha jaaanii khaalidaani hadaa tirahde markii laga jaro khaalidun ibnu caliyin khaalidun ibnu cuhmaan oo kalaa imaanayso oo khaalid iyo khaalid bay imaanaysa oo markii lakala jaro marka waxaa ku baxay shaygii laysku tathniyey oo abawaani oo kale haddii la yiraahdo lii abawaani hadaa tiraahdid haddii lakala jaro lii abun wa umunay soo baxaysaa alqamaraani haddaa tiraa lakala jaro qamar iyo shamsi ay soo baxaysaa ayib aljadiidaani haddii la yihahdo alleyl wanahaar bay soo baxaysaa kuwaas tathniya xaqiiqia ah ma ah liannahu waxaa weyaan markii lakala jaro laba nooc ay kala noqdeen maxaa laleeyahy markaan takhliib waaye tathniya xaqiiqi ma ahana laakiin inamaa thuniya takhliiba liaxadihima cala alaakhar ayib alcumaraani haddii la yidhaahdo abubakrin cumara laga jeeda wahaakada calaa kuli xaal tahniyada tacriifkeeda kaasaa la yihahda maa dala cala ithnayni aw ithnatayni biziyaadatin fi aakhirihi wahiya alif wanuun fi xaalati arafci walyaa wanuun fi xaalatay nasbi waljar saalixu litajriid wa catfu midlihi marka eh, shuruudana waa laga fahmay tacriifkao min shuruud اlmuthana inuu isimka mufrad yahay baa shardi a ah in shayga la tahniyeyna horta mfrad inuu leeyahay waa kow oo cali iyo cali baa caliyaani laleeyahy khaalid iyo khaalid khaalidani beyt iyo beyt beytaani yad iyo yad yadaani wahaakada inuu hadana icraab yahay min shuruud اmuthana an yakuuna alsmu mucraban mabni lama tahniyeynayo waxaa laga arkay baa layihi aladani iyo dhani ismu ishaara ismu tathniya oo calaa suurati اmuthana ku yimiday ma mucrab miya mase waa mabni meesheedaan ugu imaan doonaa midaas unbaa ka jirto min shuruudi اlmuthana cadamu tarkiib shayga la tahniyeynayo inuu mufradkiisa murakab ahayn xadara mowt iyo bacla baka iyo eh, eh, lama tahniyeynayo leesh liannahu mufradki asaaba laba shay iska saarnay laba kalena marka xadara mowtaani iyo bacla bakani lama dhahay marka min shuruud اlmuthana an laa yakuuna mufraduhu murakaba tarkiiba masjiyan ayib waxaa shardiga ah sidaan hore usoo sheegnay an yatafiqa alafdaani aladaani yuthanayaani cala alafdi walmacna shayga laysku tahniyeynayo lafdigan iska waafaqsan yihiin macnahan in iska waafaqsan yihiin oo lafdiga waataan hadda soo miithaalinay oo khaalid iyo cali layskuma tahninayo khaalidaani lama dhahayo haddii la yidhahdaan takhliiba laleeyahy tathniya xaqiiqi ma ah laakiin khaalid iyo khaalid oo lafdiga iska waafaqsan khaalidaani cali iyo cali caliyaani cumar iyo cumar cumaraani sidaasaa loo tathniyeynay ayib macnahan in iska waafaqsan yihiin waay mathalan cayn cayn oo baasiro ah caynta wax lagu arko isha iyo cayn oo bimacnaa almaa aljaari cayn waa lagu magacaaba labadaas caynaani layskuma tahniyeynayo liannahu wa in itafaqaa fi lafdi laakinahumaa yakhtalifaani fi lmacnaa hadhow dadki waad dhuminaysaa caynaani haddaa tira laba indhood baa lagala jeedaa marka aad aada jamcinaysa haddii laba caynoo biyo ah eh, midkan biyo ay meel kasoo burqanayaan iyo meel kaloo biyo kasoo burqanaya caynaani waa dhihi karta yatafajaru minhuma almaa waa dhihi karta laakiin alcayn albaasira maca cayn aljaariya caynaani iskuma dhehaysid marka shayga laisku taniina saas inuu ahaado wa waxaa shardiga baa layidhi an yakuuna lishay اlmuthanaa lahu thaanin fi اlkhaarij shayga la tahniyeynayo waa inuu haystaa shay kaloo lala tahniyeynayo waa inuu jiraa ee wixii kownka hal xaba ku ah lama tathniine waxay ku miithaaliyaan shamsada oo kale yacni waxaa weeyaan alkawaakib oo waxaa weeyaan ama maxaan ku irahdaa shamsada wax la wadaagsada male marka shamsaani lama dhahay liannahu shamso kale maba jirtabo idaa kaana hada alkalaam saxiixan ila haddi waxaa leeyahy markay maxaan ku irahdaa la iktishaafay shumuus badanaa jirtaa lagu leeyahay allahu aclam ayib marka wanlaa yustana waanlaa yustagnaa bitathniyati gayrihi can tathniyatihi waxaa le shayga la tathniyeynayo waa wax kaloo asiga kaga filan inaan la helin waay waxay yidhaahdaan sawaaun oo kale lama tathniyeynayo oo sawaaani lama dhahay liannahu hunaaka lafdu yugnii can tathniyati sawaa oo siyaani yaa kaga filan baa la yiri marka calaa kuli xaal hadihi shuruud muthana shuruudaas muthanada ou leeyahay hiya shuruudu jamci mudakari saalimna waa u tahay wa bitaali jamcu mudakar saalim yaziidu calaa shuruuda tathniyada ou leeyahay markuu helo kadib you hadana shuruud kale dheeraad uu sii lahaan doonaa marka shuruudiisna waan kuu sheegay tacriifkiina waan kuu sheegay waxa laicraabana musanifkaabuu kuu sheegay in anaha turfacu bilalifi wa tunsab wa tujaru bilyaa mulxaqaaday leedahay marka muhanaha waa kana waxamaluu waxay ku ximbaareen calayhi cala almuthana fii dalika ay fii dalika alicraab bilxuruuf waxay ku ximbaareen arbacata alfaadin lafdayni ay ku ximbaareen bishardin maca shardin laba lafdi mulxaqa looga dhigay laakiin bishuruud ay leeyihiin walafdayni bigayri shardin falafdaani labadii lafdo alladaani bishardin labada lafdi oo shardiga looga baahan yahay kilaa iyo wakiltaa waay mulxaqaadkaay kamid yihiin laakiin maca shardi idaafatihimaa ila damiir wa sharduhumaa an yakuuna inay ahaadaan weeyaan mudaafayni ila damiir kuwa damiirka loo idaafeeyey taquulu waxaa leedahay jaaanii kilaahumaa labadoodiyaa i yimid wa ra-aytu kilayhimaa labadoodii baan arkay wa marartu bikilayhimaa marka kilaahumaa kilaadii faacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi alifu niyaabatan can dama liannahu mulxaqu bilmuthana maxaa muthana loo dhihi waaye oo mulxaq loo leeyahay liannahu laa mufrada lahu fii lafdihi kilaadii mufrad ma qabto isimka la tathniyeynaane in mfrad ou leeyahay mfradkiisa kale oo lagula tahniyay saasuu raba laakiin maadaama kilaa laa tuujad ila muthana walaysa laha mfrad jucilat mulxaqata biاlmuthana ayib fain kaana mudaafayni marka kilaa iyo kiltaadi haddii loo idaafay ila daahiri kaana bilalifi bay noqonayaan calaa kuli xaal mar kasta alifaa la laasiminaya oo taquulu waxaad leedahay jaaanii waxaa i yimiday kilaa akhaweyka labadaadii walaal e, labadoodii aa i yimideen wa ra-aytu kilaa akhaweyka labadaadii walaal waan arkay labadoodii wa marartu bikilaa akhaweyka marka waxaad leedahay marfuuc wa calaamatu rafci mansuub wa calaamatu nasbi majruur wa calaamatu jari marka fatxatu muqadara ama damatun muqadara cala alalifi manaca min duhuuriha atacaduru kilaa iyo kiltaa haddii isim daahir loo idaafee tucrabaani bicraabi اlmaqsuur fatuqadaru fiihima jamiic اlxarakaati litacaduri marka hadee tiraa kilaa akhaweyka kilaa faacilu marfuucu calaamatu rafci damaة mqadaraة calى اlأlfi manaca min ظuhuriha الtacaduru tana nasba mqadara calى اlأlfi litacaduri majruur bkasra mqadara calى اlأlfi manaca min ظuhuriha الtacaduru sidii fataa iyo muusa iyo ciisa loo craabeed u craabaysa ayib fayakuunu craabuhumaa xiinaidin waxau noqonaa bixarakaatin xarakaat muqadaratin fi alifi lagu qadaray liannahumaa maqsuuraani markaas kuwa icraabta inay ka muuqata loo diiday kalfataa'i walcasaa oo kale waay wakada alqowlu fi kiltaana waa lamid taquulu waxaad leedahay kiltaahumaa rafcan wa kiltayhimaa jaran wa nasban wkiltaa ukhtayka baad leedahay bilalifi la akhriya fi laxwaali kulihaa kilaa waa laba rag kiltaana laba dumar waa intaasun bay ku kala duwan yihiin laakiin icraabta haddii damiir loo idaafeene waxaa weyaan icraab almuthana baa la icraabaya haddii isim daahir loo idaafeene tuqadaru fiiha jamiicu alxarakaat walafdaani labadii lafdo alladaani labadii lafdo bigayri shardin labada lafdi oo mulxaqaati اmutanaa shardin aan u baahnayn ithnaani wa thnataani w taquulu waxaa leeya jaaanii ithnaani baa ii yimidi wathnataani wa ra'aytu ithnayni wathnatayni baan arkay wa marartu bithnayni wathnatayni fatamuru bihimaa fatucribuhumaa icraab almuthana kitaabka nushadan aan haysto way khata badan tahay maca muxaqiqeeda waxaa waaye maxamed cabdilxamiid dabcada waxaa weya dabca tijaariya ah hadda fatamuru bihimaa buu ii qoray fatucribuhumaana waay ayib fatucribuhumaa icraab almuthana baad icraabaysaa wa in kaanaa haba iska ahaadeena gayra mudaafayni ayagoonba la idaafaynin xataa mulxaqaati almuthana wakadaa tucribuhumaa sidaasaad u icraabaysaa icraabahu icraab almuthana idaa kaanaa mudaafayni hadday yihiin lidamiiri haddii loo idaafeeyo naxwi ihnaahum dadkii badnaay labadoodii aw lidaahiri haddii loo idaafeena waa lamid naxw ithnaa akhaweyka labadaadii walaad labadoodii aw kaana ay ahaadaan murakabayni kuwa la saaray maca alcashara la saaray naxw ayadana sida craabtii muhanadii alcraaba naxw jaanii waxaa iimiday eh, ithnaa cashara wa ra-aytu ithnaa casha ithnay cashara wa marartu biithnay cashara yaad leedahay marka icraabtii haddaad tiraahda icraabtii hore kasoo qaado musanifku kuu miithaaliyey oo waxaa tiri jaaanii ithnaani ithnaani faacilu marfuuc wa calaamatu rafci اlalifu niyaabata can dama liannahu mulxaqu biاlmuhanى wاnuuna ciwad can اtanwiini fi lismi اlmufradi saasaad leedahay haddii ithnayni aad tirahdane mafcuulu bihi mansuub bilyaa niyaabatan can alfatxa liannahu mulxaqu bilmuthana haddii bithnayni tirahdana albaawu xarfu jar ithnayni majruurun bilba wa calaamatu jari lyaa niyaabatan can ilkasra ad leedahay haddii eh, ay keligood yihiin waay haddii la idaafeeyo oo lila jaanii ithnaahum la yiraahdo inkastoo aanan arkin ithnaani iyo ithnataani oo damiir loo idaafeynay ayadana sidaasaa loo craaba ithnaa faacil marfuuc biاlif wa calaamatu rafcihi alif niyaabatan can dama lianahu mulxaqu bilmuhanaa baa leeyahy haddii ithnaa akhaweyka la yiraahdana jaanii ithnaa akhaweyka hadii la yirahdan faacil marfuuc calaamatu rafci alif niyaabatan can اdama lianahu mulxaqu bilmuhanaa inteedii waa la wada mid calaa kuli xaal ithnaani iyo ithnataani min mulxaqaati اlmuhanaa wax kaloo shardiga u baahan yihiin ma jirto bikhilaafi eesh bikhilaafi kilaa wa kiltaa fainahumaa yushtarطaani fiihimaa idaafatuhumaa ilى damiir wa ama jamcu اlmudakari saalimu fainahu yurfacu bilwaawi wa yujaru wa yunsabu bilyaa wa ama jamcu اlmudakari saalimu jamcu اlmudakari mudakarka jamciisa asaalimu jamcii asaalimu ee nabadgalay saalimta weligeed jamcay craabta ka raacsan tahay fa inahu jamcaas yurfacu bilwaawi baa lagu godaa wa yujaru waa lahoos dhigaa bilyaai wa yunsabu bilyaa taquulu waxaad leedahay jaaanii waxaa ii yimid azayduuna azayduuna faacilu marfuuc wa calaamatu rafci lwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalimu wanuunu ciwadu can tanwiini fi lismi اlmufradi wa ra'aytu zaydiina w marartu bzaydiina mida horena mansuub bilya niyaabatan can fatxa midaan dambo bizaydiina majruur bilya niyaabatan can kasra intaas unbaad leedahay jamcu mudakari saalim aan kuu sheega tacriifkiisa waxaa la yidhahda asigane huwa maa dala calaa akhara min اthnayni biziyaadatin fi aakhirihi wa hiya alwaaw wanuunu fi xaalat rafci wاlyaa wاnuunu fi xaalatay الnasbi wاljari saalixu litajdiid wa cadfu mithlihi calayh intaas muhanahanba kusoo fasirnay keliya waxaad fahamtaa maa dala calى akthara min اثnayn yaa layiri aw ithnatayni lama dhahay liannahu jamacan wuxuu jamac u yahay wax mufradkiisa mudakar uu yahay laakiin muanath lama jamcinayo hindu iyo dacdu iyo faatima iyo zainab zaynabuuna iyo daduna lama dhahe mufradka marka ma dala calaa akhara min ithnayn laba rag wax ka badan wixii ku tusiyaa marka waxa weeyaan shuruuda oo jamcu dakr saalim ay ka mid tahay ayib lafdigan wa amaa jamcu lmudakari asaalimu marka laleeyahay macnay leedahay sheygi waa inuu jamac ahaada mufradkiisana waa inuu mudakar yahay hadana an yaslama mfradhu min ataksiir fiiri zaydun ay ahayd asoon waxba laga bedelna waaw iyo nuun lagu daraa zayduuna caliyun oo wahay caliyuuna caabid oo wahay caabiduuna mumin oo wahay muminuuna muslim muslimuuna taaib taaibuuna waxaa mudakar loo yiri saalim ah waxa weeyaan mfradkiisa in wax laga bedel sidii jamcu tagsiirka la diidaya marka saas u fahm shayga waa inuu jamc noqdaa mfradkiisana waa inuu mudakar yahay wa an yaslama mfradahu min ataksiir oo sidii jamcu tagsiir uusan noqonin haddana calaamo waa inuu aakhirka ku wato jamc markuu ku tusiyo mudakara waa inuu kugu tusiyo waaw i nuun ama ya i nuun hadda hadda arijaal haddaan iraahdo jamc waa yahay mudakar waa yahay laakiin jamcnimada igu tusi maayo waaw iyo nuun igu tusi maayo lafdigiisu igu tusiye marka jamcu dakr saalim rijaal lama dhahay jamcu tagsiira la dhihi doonaa ayib jamcu mudakari saalim shuruudii muhanada aan usoo sheegnay saalixu litajriidi sidaas oo kale waa zayd iyo zayd iyo zayd zayduuna cali iyo cali caliyuuna wahaakada wacadfu midlihi sidii aan kugu soo sheegay noqonaysaa laakiin shuruudda asiga uu gaar la yahay jamcu lmudakari saalim shuruud wuxuu leeyahay kaga duwan muhanada asiga u gaar a ah buu leeyahay shardiga waxaa weeyaan inuu asalkiisa mufradkiisa inuu calam ahaado ama wasfi u ahaada shardi ah jamcigan mudakar saalimka mufradka laga keenayo inuu yahay calam ama inuu yahay wasfi oo nakiro ah kayfa fiiri hadirtaan calam inuu yahay zayd waa calam madax ninkiisa aw ah, cali khaalid cumar eh, waa asmaa oo calam a ah waay waa la jamci karaa jamc mudakar saalim oo waxaa laleeyahay haddee khaalid khaaliduuna waa calamkii cumar cumaruuna cali caliyuuna bakar bakriyuuna haakada isimka hadduu calam yahay jamcu mudkr saalim mufradkiisii hadduu calam yahay jamc mudkr saalim waa la jamci karaa wasfi haddii uu yahayne waa la jamcin karaa nakira ha ahada laakiin waa sifa ama isim faacil isim mafcuul sifa eh, maxaan ku iraahdaa eh, mubaalaga wixii lamid ah daraabuuna hadda fiiri altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna asaa'ixuuna alraakicuuna asaajiduuna alaamiruuna bilmacruuf wannaahuuna can ilmunkari walxaafiduuna lixuduud illaahi kulu haadaa waa awsaaf taa'ib hadda waa nakiro oo magac nin oo gaar uu leeyahy ma aha waa wasfi laakiin wasfinimadaasaa keentay in jamcu lisaan lu jamci karo laakiin isimka hadduusan calam ahayn ama wasfi u ahayn jamcutaal lama jamci karo rajul oo kale soo qaado rajul hadda nakiro waay nakira ha ahaatee wasfina ma aha marka rajul rajuluuna lama dhihi karo leesh waxaa lagu leeyahay lianna min shuruudi jamci mutaalim ima an yakuuna mufraduhu calaman wa ima an yakuuna wasfan rajul labadiba ma aha fiiri marka rajul waa la tathniyeyn karaa oo rajulaani waa dhihi karaa laakiin jamcu saalim lama jamci karo jamciisa rijaal waa jamcu taksiir waa kadalika hadda fiiri beyt oo guri ah waa la tahniin karaa beytaaniya la dhihi karaa laakiin beytuna lama dhahay leesh liannahu beyt wasfina ma aha calamna ma aha waa nakiro waxaa weya ninka inaad arintaas ku baraarugtid weeyaan marka jamcu mudkar saalim inilaaqadaas uu leeyahay ko mufradka calamka markuu yahay yaa waxaa loo sii shardiyaa inaysan taa u taaniid ku jirin fiirya an yakuuna alcalamu limufradi mudakarin khaalin min taai taaniihi ala raba hadda fiiri طalxa iyo usaama iyo wixii lamid eh mufrad calam waa yahay laakiin liwujuudi taai taaniihi fi lafdihi jamcu saalim lama jamci karo oo dalxa dalaxuuna lama dhihi karay ta'daasaa diidayso lafdiga uu muanath ka yahay ayib maxaa la jamcinaa dalxa dalaxaat jamcu taaniitha la aadina usaama usaamaat usaamuuna lama dhahay marka mufradka mudakarka ah oo calamka ah waxaa sharda inay taau taaniith ku jirin fain kaanat fiihi taau taaniith jumica bijamci muanath saalim laa bijamci mudakar saalim طيب wasfiga markuu noqonayane ayadana waa lamid صفة limudakarin caaqilin ala raba sifada waxa weeyaan mudakar inuu sifa u tahay caaqil ah hadda taa'ib caabid mumin muslim haddaan idhaahdo mufrad mudakar oo oo wasfi ah waay marka waa la laakiin wasfiga haddii uu leeyahay muanath haddii uu leeyahay lama jamci karo wasfi haddii uu leeyahay mathalan hadda caaqila iyo muslima iyo taa'iba hadday tahay taa'ibaat ah laleeyahay caabidaatin saa'ixaatin thayibaat laakiin taa'ibuuna jumca mudakar saalim lama keeni karo oo sifada in nin inuu leeyahay asalkiisi inuu taaib yahay ee taaibo uusan calaama khaalil min taai taaniith haddana wasfiga mudakarka uu leeyahay inay taau taaniith ku jirina la rabaa taau taaniith hadday ku jirto wasfiba ha iska ahaatee la jamcin karo calaama oo kalaa ka mid calaamuuna lama dhahay maxaa yeele taadaasaa diidayso calaa kuli xaal waxa weeyaan jamca markuu jamcu mudakar saalim yahay mufradkiisa inuu calam yahay laysa min baabi afcala faclaa walaa min baabi faclaana faclaa wax badanaa sii daba socdo laakiin xaalaadkaas qaliil looma baahna badanaa wa mumkin yaatiika fi lalfiya in shaa allah laakiin labadan shardi asaasiga ah ou jamcu mudakari saalimka indilaaqay si fiican u fahm sheygan maxaa loo tahniyeyn karaa aanan loo jamcin karin si fiican u hadda yad oo kale yadaani aad dhihi kartaa laakin yaduun lama dhihi karay liannahu yadii waa muanath asigana mufradka jamca laga keenaya mudakar inuu leeyahay shardi ah ayb marka wuxuu ku leeyahay musanifka jamcu mudakari saalim kaasaa la yihahda waxamaluu calayhi fi dalika alfaada jamcu mudakari saalim alfaad baa lagu ximbaaro oo mulxaqaadkiisa laga mid dhigay minhaa waxaa ka mid eh ulu yaa ka mid eh qaala allahu tacaala walaa yaأtali ulu lfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurbaa uluu jamcu lmudakar saalim alfaada mulxaqaadkiisa a ah waa badan tahay hal hal looma tiri karo laakiin waxay leeyihiin abwaab baabka hore waxaa la yidhahdaa baabu ulu a la yidhaahdaa baabu ulu macnaheeda maxay tahay waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha ulu waxaa mulxaqaadka laga dhigay cinwaan u tahay isim kasta oo jamcu mudakari saalim ku tusiyo oo aakhirkiisa wixii jamcu mudakar saalim ay kaga jireen ay ku jiraan mulxaq baa laleeyahay waxaa mulxaq looleeyah an jamcu dikr saalim xaqiiqa loo dhihina liannahu laa mufrada lahu min lafdihi waxaan hore usoo sheegnay min shuruudi اlmuthana isimka la tahniyeynayo inuu aqbali kara in lakala gooyo jamcu dikr saalimna waa lamid hadda fiiri haddaad tiraahde qad aflaxa almu'minuun mu'minuuntaas mumin mumin mumin mumin mumin la jamciyay ka timid mufradaa laga soo saari karaa laakiin kulu shayin jaءa calىa suurati jamci اmudakari saalim walaysa lahu waaxidu min lafdihi ama mufradu min lafdihi fahuwa mulxaq walaysa bijamcin xaqiiqi uluu a ka mid ah hadda fiiri uluu aakhirkii waaway ku wadataa nuunteedii waxaa loo gooyey fadliga loo idaafeey ayad weligeed ba idaafada u shardiga nuunti marka ma imaan karto ko haddana waxaa niriyey jamacna way ku tusisay oo raggii fadliga u saaxibka ahay oo bimacnaa saaxib asxaab oo kale wa laakiin lamaa kaana lamaa lamaa lam yakun lahaa mufradu min lafdihaa waxaa laleeyahay mulxaq wa ulu mufrad ma laha min lafdihaa mufrad laakiin waxa weeyaan macnaheeda mufrad waa leeyahay oo hadda iyado uluu bimacnaa saaxib asxaab waay oo asxaabtaas mufrad waa yeele oo saaxib iyo asxaab iyo mufrad waa leeyihiin laakiin ayada lafdigeeda mufrad ma laha kulu maa jaa calىa suurati اljamci اlmudakari saalim walaysa lahu mufradu min lafdihi fahuwa min almulxaqaat walaysa min aljamci mulxaq markii la yihahda nucribuhu icraab aljamci saas waay minhaa uluyaa kamid e wa huwa asmaaءu jumuuci laa waaxida laha min lafdiha naxwu qowli اllaahi tacaala walaa yaأtali yousan dhaaranin ululfadli kuwa fadliga u saaxibkee oo minkum adiga idinka mid eh iyo wsacati ulisacati kuwa macnaha tanaadnimada u saaxibkaa ay dhaaranin an yu'tuu inay siiyaan aysan ka dhaaranin ulilqurbaa qaraabada kuwa u saaxibkaa inay wax siiyaan yaysan ka dhaaranin oo dhihin wax madiinsiina ay ku dhaaranin ayaddan dabcan waa la ogyahay qisatu caaisha iyo aabaheedu ku soo degtay markii ninkii misdax ibni athaath lalahay markii uu ka mid noqday eh, dadkii caaisha wax ka sheegay eh, ibnu khaalati abi bakrina ay dhashay qaraabanimo abuu bakrin u masruufi jiray markii loo sheegay aayaadkii ay soo degtay ee caaisha baryeelayay markii soo degtay abu bakrin wuxuu i wallaahi laa unfiqu calaa mistax bni athaat bacda alyowm maadaama gabadhaydii been dadkii ka sheegay ou xibin ka noqday war dambe ayaan isku darsanayna ma laha markaasaa ilaahay uu arintaas kala hadlay dadkii sidaa sameeya waxaa la yidhi dadkan dad wanaagsan ay ahaayeen dembi ay galeen daraaddeed wanaaggeed u qaban jirtay inaad ka reebatid ma kaafinayso ma haboono walaa ya'tali ululfadli marka bimacnaa laa yaxlif waay marka fauluudii faacilun weeyaan musanifkaabay caraabay wa calaamatu rafcihina alwaaw mida hore walaa ya'tali ululfadli wa uliida dambana mafcuul waay an yu'tuu ulilqurba uliidaas mafcuulun waay wa calaamatu nasbihina alyaau weeyaan marka maxaad leedahay mida hore uluu faacilu marfuuc wa calaamatu rafci lwaawni yaabatan can idama liannahu mulxaqu biاljamci اlmudakari saalim leesh liannahu laa waaxida lahu min lafdih ayb walaa yaatile ululfadli waawgaas uluuda ku jira waa la qora lama akriyo walidaalika ninka markuu qur'aanka mubtadi ku yahay walaa ya'tali ulu fadli ululfadli hadaa tiraa khalad waay ulaaika waawgeeda iyo ululfadli waawgeeda lama akriyo walaa ya'tali ululfadli kaanahu aydoon joogin hamsadii iyo laamta le ululfadli sidaasaa loo akri ayib wa qaala tacaala ina fii dalika ladikraa liuli lalbaabi ina fii dalika midkaas ladikraa baa ku sugan xasuus liuli albaabi kuwa quluubta u saaxibka yani dadka qalbiga nool qabo yay xasuus u tahay ninkii qalbigiisa ou madoobaado hadaad aayaadka dhan ku dul akrisid wax iska bedelaya ma jirto fa haadihi midan ama fa haada midkan majruurun waa mid la jaray liuli wa calaamatu jarihi alyaa liuli allaamu xarfu jar uli ismu majruuru bilaam wa calaamatu jarihi lyaa niyaabatan can kasri liannahu mulxaqun biljamci mudakar saalim wa minhaa waxaa kamid ee mulxaqaadkii cishruuna wa akhawaatuhu ila tisciin laga gaaro cishruuna halaaثuuna arbacuuna khamsuuna situuna sabcuuna hamaanuuna tiscuuna saasua taquul waxaa le jaaanii cishruuna baa i yimid wa ra-aytu cishriina wa martu bcishriina wa kadalika taquulu fi lbaaqi marka jaaanii ficlu wa mafcuulu bihi cishruuna faacilu muakharu marfuuc wa calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can dm liannahu mulxaqu biاljamci اlmudakar الsaalim limaada mulxaq liannahu laa waaxida lahu min lafdihi ulu iyo cishruuna isku baab waay waxay wada galayaan hal baab oo la yihahda asmaau jumuucin laa waaxida laha min lafdiha wa minhaa ahluuna yaa kamid ah mulxaqaadkii ahluuna waxay soo gelaysaa baa lagu leeyahay waxay soo gelay asmaau jumuucin lam tatawafar fiiha ashuruud asmaau jumuucin ama jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud shardigii jamcu lmudakari saalim laga rabay aan dhammaystirmin oo hadda ahluunadaas mufradkeeda ahli waay ahlun haddii la yidhaahdo bal ahlun horta ma calan ba mase waa nakiro waa nakiro ayib nakir haday tahay waصfi miya mase waa isim iska jaamid isim jaamid awa maadaama waصfina ousan ahayn calamna ousan ahayn waxay ahayd inaan la jamcin jamcu dikr saalim asoon shuruudii wadanin oon dhammaystiranin buu ku yimiday calىa suurati jamci اmudakr saalim fa ucriba bicraabihi walaysa min ajamci اmudakr saalim xaqiiqatan markaasuu qaala اllahu tacaala ilaah wuxuu iri shagalatnaa amwaalunaa wa ahluunaa dadkii munaafiqiinta ahaa waxaa ilaahay uu noogaga hadlay inay yidhaahdeen shagalatnaa waxaa na mashquulisay amwaalunaa baa na mashquulisay amwaasheenna iyo wa ahluuna ahalyaalkeenna inaan dagaalkii aadno xoolaheena iyo wixii hadda ay yidhaahdeen marka fiiri shaqalatnaa waa ficil iyo mafcuulu bihi muqadam shaqala waa ficil maadi taadi waa taa utaniith naadi waa damiir mutasil mabniu cala sukuni fi maxali nasbin ayib amwaalu waa faacil muahar marfuuc bidama daahira jamcu tagsiir wa amwaal amwaalu mudaafna mudaafu ileyh waa intahayna wa ahluuna alwaawu xarfu cadfin ahluu macطuufu calى اamwaal wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi اlwaawu niyaabata can اdama liannahu mulxaqu biاljamci اlmudakari saalim leesh mulxaq liannahu jumuucu tasxiixi lam tastawfi shuruud lianna mufradahu laysa calama walaa wasfan fakaana xaquhu an yujmaca bijamci taksiir la bijamci اmudakari saalim ahluu mudaafna mudaaf ilayh ilaahi wuxuu iri min awsط ma tudcimuuna ahliikum fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsطi ma tudcimuuna ahliikum kafaara markay idinku waajibto oo dhaartiina idinkugu waajibto waxaa idinku waajib ah inaad bixisaan min awsطi maa shay dhexdhexaadkiisa tudcimuuna ahliikum ahalyaalkiina aada qoodinaysid hadda fiiri tudcimuuna ficlu wa faacil w tudcimuuna ficil mudaaric marfuuc bthubuuti nun walwaaw faacil waa afcaal khamsa oo yafcaluuna iyo yadribuuna w marka ahlii mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi اlyaa niyaabatan can اlfatxa liannahu mulxaqu biاljamci اmudakari saalim ahlii mudaafku mudaafu ilayhi saasay imaanay ayib ilaa ahlihim abada ayadana waxaa weyaan ayadoo majruur ah ilaa xarfu jar ahlii majruur biilaa majruur bilyaa niyaabatan can اlkasri lannahu mulxaqu biljamci saasaad leedahay alأwalu mida hore oo wa ahluuna faacil waay oo waawaa lagu goday w thaani oo ahliikum tudcimuuna ahliikumna mafcuul waay w thaalitثuna majruur oo ilaa ahlihim waay marka mulxaqaadkay ka mid tahay wa minhaa waabiluuna yaa ka mid eh wa hwa jamcu liwaabilin waabilow jamcu yahay wahwa waabilkina almataru lgaziir roobka badan weeyaan ayib waabiluuna haddaa tiraahda asaabanii waabiluuna roobo badanaa i asiibaad leedahay ayib waabiluuna markaas faacil marfuuc bilwaaw niyaabatan can dama liannahu mulxaq baad leedahay limaada jucila alwaabiluuna mulxaqan sidii ahluunay ka mid tahay liannahu waabil waa waa waa nakiro wasfina ma aha calabna ma aha waabil matar weeyaan matar marka macnaha matar waa ismu jins marka la laa huwa calam walaa huwa wasf markii saas noqotay in lagu jamciye jamcu mudakar saalim ma ahayn haddii lagu jamciyana yucطaa icraabahu walaa yucطaa xukmahu oo lama dhahayo jamcu saalim xaqiiqa marka ahluuna iyo waabiluuna isla habbaabay galayaan jumuucu tasixin lam tastawfi shuruud waay wa minha min mulxaqaati jamci mudkar saalim waxaa ka mid eh araduuna yaa ka mid eh ayib araduuna waxaa weeyaan bitaxriiki raa'i oon arduuna la dhihin wa yajuusu iskaanuhaana waa banaan tahay fii daruurati shicri طيب araduuna intay ka timid waay araduuna waxay ka timiday jamcu lmudakari saalim mufradkiisa inuu nabad galaa la raba fiiri araduuna hadeertaan ardun ay mufradkii ahayd laba shardibo waxa waaye ma oofsanin mar weeyaanoo ardun horta waa muanath oo haadihi arduna laleeya haadaa ardun lama dhahayo shayga hadduu muanath yahayne ina jamculmudakar saalim la jamcinina ahdo maa dala calaa akhara min ithnain aan iri marka kan oo iyadoo mufradkeeda muanath yahay yaa hadana yaa la jamciyey suurata jamculmudakar saalim marka mulxaq waxay ku noqotay shuruudi jamculmudakar saalim mar horta ma oofsanin waa mid mida kalene ana mfradahu lam yaslam min atagyiir asooba muanaha iska ah yaa hadana ra-dii ardiga reebneed yaa jamci markii la jamciyaa la kordhigay jamcu mudakari saalimna waxaaba loogu magacaabay saalim anlaa yatagayara mufraduhu cinda jamcihi lilmudakari saalim marka labadaasba daraaddeed yaa mulxaq loo yiri marka araduuna haddii la yidhaahdo haadihi araduuna hadii layihahdo araduuna khabaru mubtada marfuuc bilwaaw niyaabatan can dama liannahu mulxaqu biljamci اlmudakar salim leesh liana mufradaha lam yaslam min atagyiir waaxid ow liannaha ismu calaa muthana calaa muanath wa min shuruudi jamci اlmudakar saalim an yakuuna mufraduhu mudakar waalardu muanath ayib wa minhaa sinuuna yaa kamid e iyo wa baabuhu baabu sinuun wa huwa kulu smin isim dhammaantiis waay thulaathiyin ee saddexe eh, xudifat laamuhu laamtiisa la gooyey wa cuwida canhaa laamtaasna looga bedel qaatay haa u taaniith walam yukasar jamcu tagsiirna aan la jamcinin alaa taraa miyaadan arkaynin anna sanatan lafdigaa sana e asluhaa sanawun ay aheed aw sanatun ay aheed ama ta laga gooy oo sanatun ta marbuuطaa ama waaw baa la gooy xarafka oo kelimada ugu dambeeya min xayثu sarfi laamulficlia lagu magacaaba sanawun haddaa tiraa siinta waa faaulficli nuuntana waa caynulficli waawdaasna waxaa layihaha laamulficli waa awsaan sarfi awa marka haddii waawgia go-aan aan ihaahdana xudifat laamuhu waawdii waa la gooy aw sanatun aan niri sanahun waa sanahun fiiri kitaabkan waxa weeyaan akhtaadiisay ka mid tahay asluhaa sanawun aw sana aw sanahun sidaas in la yidhaahdo w ayib nusakh kale aan fiiriyo inay sidaas tahay aywa sanahun saas waaye nuso kale nusqo kale yaa waxaa waye sanahun liannahu sanatun haddii lidah taadaas marbuuta asal ma ah marka asalkeeda sanawun waaye ama sanahun ay ka timid haddii marka sanatun la yidhaahdo ta'daas waa taau ta'niith oo ciwad laga keenay laakiin waxaa la goy waawdi ama haadi bidaliili qowlihim fi ljamci waxay yidhaahdeen markay jamciyaan bilalif wa taa ay ku jamciyaan sanawaat ay waawdan waxay ka timid markaa waxay ku tusinaya waawda sanawaad jamaca ku jirto inay mufradkii hore ku jirto laakiin ay ka go'need ow sanahaad ay ku jamciyeen oo sanahun ay asalkeedii noqonaysaa falamaa xadafuu markay gooyeen min almufradi mufradkii markay ka gooyeen allaama laamtii ay ka gooyeen hadda allaazimu ii qoray aniga falamaa xadafuu min almufradi allaama waay laamtii markay mufradkii ka gooyeen wahya laamta waxaan u jeednaa alwaaw sanawun waawgeedaas aw ilhaau sanahun waay wa cawaduu canhaa waxay ka bedel qaateen ha a taaniih tada oo gaabka ha taaniih lagu magacaaba araaduu waxay dooneen fii jamci taksiiri jamcu tagsiirkii an yajcaluuhu inay ka yeelaan calىa suurati jamci اlmudakari saalim shaygiioo la jijibiyey oo jamcu tagsiir lagu jamciyey yay haddana waxay dooneen inay ku jamciyaan calaa suurati jamci mudakar saalim acnii waxaan u jeedaa makhtuuman bilwaawi mid waaw iyo wa nuun lagu khatimay rafcan fi xaalati rafci wa bilyaai wa nuuni lagu khatimay jaran wa nasban liyakuuna daalika midkaasuu u noqdo jabran in lagu kabo limaa faatahu isimkaas wixii ka tagay oo min xadfi laami laamta oo la gooye ah wa kadalika alqowlu marka fiiri haddaan idhaahdo sinuuna haddii aan idhaahdo waa jamcu taksiir oo jaa calaa suurati jamci lmudakari saalim marka hadaa tira haadihi sinuun hadaa tira sinuun khabru mubtada marfuuc bilwaaw niyaabatan can idama lanahu mulxaqu biljamci mudakar saalim ayib mulxaq leesh lnahu lana mufradahu lam yaslam min ataksiir waaxid walana sana smu lilmuanath walaysa lilmudakar oo haadihi a laleeyahay sanatun laakiin hada sanatu lama dhahayo labadaas meelbo shuruudii way ka wayse marka ayadoo jamcu taksiir ah yay calaa suurati jamci mudakr saalim ku timid fa ucطiya icraab jamci mudakr saalim walaakinaha fi lxaqiiqa jamcu taksiir marka wakadalika alqowlu fi nadaa'irihi sinuun wixii lamid ahayna waa lamid wahiya cidatun wa ciduuna wa cizatun wa cizuuna wa thubatun wa thubuuna wa qulat waquluuna iyo wa naxwi dalika baabu siniina la yidhaahda aladiina jacaluu qur'aana cidiina ilaah yiri jacaluu qur'aana alqur'aana mafcuulu bihi awal cidiina mafcuulu bihi thaani mansuub bilya niyaabatan can e, fatxa liannahu mulxaqu biljamci mudakar saalim sidii sinuuntii oo kale ay la mid tahay oo tada fiiri ta'dan oo cidatun ku jirto waaw baa laga keenay ayaa ka maqan meesho cidawun ay asalkeeda ahayd macnaha waa gobol gobol wa wa cizatun wa cizuuna waa jamaaca wa thubatun wa thubuuna waa jamaaca wa qulatun wa quluuna aydana waa jaraan qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu iri aladiina jacaluu lqur'aana cidiina hadda fiiri cidiinadaas mafcuulu bihi thaani waay icraabti oo jamcu dikrsaalim la sii xaqiiqadana maxaa weeyaan waa isim oo mufrad muanathna jamcu tagsiirna ah oo mufradkeedii can اlyamiini wa can الshimaali ciziina ciziina cizatun ay aydana ka timid oo sidaasaa laleeyahay fmaa liladiina kafaruu qibalaka muhطiciina can اlyamiini wa can الshimaali ciziina maxay qoladan oo kufaarta ah maxay lasoo dudayaana layihi muhdiciin oy lasoo cararayaan ayagoo midigtaada iyo bidaxdaada igoo jamaacaad eh ayagoo kaaga imaanayo bimacnaa diido ay qur-aanka iyo diinta ay diidan yihiin alaa kuli xaal famaa liladiina kafaruu qibalaka muhticiina can ilyamiini wa can ishimaali ciziinadaas xaalo wa xaalada waxay ka mid tahay min almansuubaat idan ciziina xaal mansuuba calaamatu nasbihi lyaa niyaabatan can ilfatxati liannahu mulxaqu biljamci lmudakari saalim baabu sinuun ah la yidhaahda qolaa waxay qabaan sinuun mulxaq in laga dhiginoo siniin la yidhaahda keli ah asaabatnii siniin aa la leeyahay haadihi siniin wa marat bisiniin saddexdii xaalaba siniin in loo isticmaalo taasaana afsaxa markaasuu musanifku yiri wa mimaa xumila waxaa kamida ah waxa lagu ximbaaray calaa jamci mudakari saalim jamcu lmudakari saalim mulxaqaadkiisa waxaa ka mid eh oo fi licraabi lagala mid dhigay banuun yaa ka mid eh banuun mulxaq waxaa loo yiri laba sabab midkood mar ana mufradahu lam yaslam min atagyiir liannahu mufradki ibnun ou ahay asalkeedana banawun ou ahay marka banawuuna in lagu jamciyay ahayd oo loo soo celiyo waawdeedii waawdii waa laga maqnaysiiyey ayib haddii mufradkiisi ibnun aan ictibaarinana halifkiyaa ka dhacay badii reebneedna waa la kordhiga tagsiira ku dhacay shayga hadduu tagsiir ku dhaco ina jamcu mudaker saalimla jamcinay ahayd waa hal suuro marka labaad ibnun calamna ma aha oo hadda waxaa weyaan ibnun magac ma aha wasfina ma aha walidaalika wiilaa lay dhalay magaciisa lagu leeyay nakira waa wiilki markaa kadibaa cali cumar cuthmaan khaalid waa loo bixina marka ibnun waa nakira nakira haba ahaatee wasfina ma aha wa bitaali in jamciisa abnaa lagu jamciyo jamcu tagsiir ahay sax ku tahay in banuun lagu jamciyo waa yar tahay haddii la jamciyane waxaa laleeyahay mulxaq waaye laakiin jamcu dikirsaalim oo xaqiiqi ah ma aha asطafa albanaati cala albaniin maa lakum kayfa taxkumuun fiil asطafa albanaati ma ilaahay baa gabdhihii doorta cala albaniin markaad tiraahdeen malaa'igtii waa banaatullaahi markay yidhaahdeen mushrikiintii a ilaahay arrintaas yuu ku inkiray marka ilaahay caruur hadduu yeeshanaya ma gabdhow gooni u yeesha lahaya tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiiran ilaahayna waa ka nasahan yahay ma itakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaahin ida ladahaba kulu ilaahin bimaa khalaq marka fiiri astafa albanaati cala albaniina calaa xarfu jar albaniina ismun majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi lya niyaabatan can kasri anahu mulxaqu bmuhana mulxaqu bijamci mudakar saalim baa laleeyahay maxaa yeelay suuradii wuu kaga ekaaday jamcu mudakar saalim oo ziyaadadii aakhirka kaga jirtay oo waaw iyadiyaa soo gashay marka wakadalika ciliyuunana waa lamid iyo wamaa ashbahu ciliyuun wixii shabahay oo mimaa sumiya bihi wixii lagu magacaabay oo min aljumuuci ah min aljuuci buu hadda ii qoray min aljumuuc waay alaa taraa miyaadan arkaynin ana ciliyiina fi lasli jamcu liciliyin markii hore jamcu mudakari saalim oo toosan u ahay ciliyin nin sarayn loo nisbay buu ahay waa la jamciyey ciliyuuna haddii ciliyun jamceeda ciliyuun ay tahay jamcu mudakar saalim oo xaqiiqi ah laakiin fa nuqila can dalika almacnaa macnahaasaa laga soo guuriyey wa sumiya bihi ciliyuunti waxaa lagu magacaabay acla ljannati jannada meesha ugu sarayso ayib marka hadii meeshii jannada ugu saraysa lagu magacaabay mufraday noqotay jamcu mudakari saalimna maxaa kamid aheed shuruudiisa an yadula calaa akhara min ithnayni laba wax ka badan in ku tusiyaa la rabay laakiin shaygii waa mufrad calىa suuraة اjamci inunu ku yimid jamc xaqiiqi maaha mulxaqaadkiyaa laga tiriyey marka wuxuu leeya wa ucriba hada اcraaba icraabtan ayadaa la craabay nadara ilىa aslihi asalkiisa ciliyuun jamc oo ciliyin u ahay oo jamcu dikr saalim ah haddii meel lagu magacaabay jamc ma aha oo mufrad waaye laakiin mufradkaasa waxaa la siiyey jamcu mudakr saalim qaala اllahu tacaala ilahi wuxuu iri kalaa ina kitaaba alabraari kuwii baariyaasha kitaabkooda ahy lafii ciliyiina meesha ciliyiin oo jannada ugu saraysa u kitaabkooda magacyaalkooda ku qoran yahay uu yaala wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyey maa ciliyuuna kitaabu marquum markaa saasaa lagu fasiray ayib hadda lafii ciliyiina fiidaas xarf jaar ciliyiina ismu majruuru bfii wa calaamatu jarihi اlyaa niyaabata can اlkasri liannahu mulxaqu bاlmuhanى limaada liannahu laa yadulu laysa liannahu laysa bijamcin inama huwa mufrad ciliyiin meel makaanka magaciisa awaa wamaa adraaka maa ciliyuuna maa ciliyuuna maa istifhaamiye mubtada ciliyuuna khabar mubtada marfuuc bilwaawi niyaabata can dama liannahu mulxaqu bmuhana mulxaqu bijamci اmudakr saalim facalىa dalika idaa samayta rajula haddaad ku magacaawdid bizayduna haddaad ku magacaawdid qulta waxaad leedahay hada zayduna wara-aytu zaydiina wamarartu bizaydiina fatucribhu waxaad craabaysaa kamaa kunta tucribhu sad u craabi jirtay xiina kaana jamcan markuu jamca ahay kana waxaa la yidhaahdaa mulxaqaad maa sumiya bihi jamci a qof baa lagu magacaabay hadda waxaad arkay dad lagu magacaabo xamduun ninaa magacaada oona masmuka ismi xamduun oo ku leeyahy xamduun waa jamc xamduun marka in la craaban rabo raab mufrad ma la craabi karo lannahu mufrad waxaa lagu craabi jiray marka logodaa damo ada haddii a tira jaaa xamduuna aad leedahay aw damadii ma dhihi karti jaaa xamduunu ma la ehi karis nin baa lagu magacaabay khaalidunaba la yihahdaa maxaa marka icraabaysa asagoo mufrad ah yaad icraabtii mufradka iska icraabaysaa icraabtii jamcu dikarsaalim baad icraabaysaa laakiin jamcu dikarsaalim ma aha liannahu shardi buu waaye wa huwa dalaalatu calaa akthara min ithnain uu waaye sidaa daraaddeeda ah waxaa lagu tirinaa mulxaqaat wallahu aclam w sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi